بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انا نسالك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala kitaabu lfaraaid hada kani kitaabu lfaraa'idi dhaxalka kitaabkiisii weeye ay masaa'ilu qismati lmawaariid masaa-ishii qaybintii dhaxalka weeye wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala yubda-u waxaa lagu bilaabayaa min tarikati lmayiti qofkii dhintay dhaxalkiisii ama wuxuu ka tegay waxaa lagaga bilaabayaa bimu'nati tajhiizihi kharashkii diyaargarayntiisii ayaa lagu bilaabayaa uma dabeetana tuqdaa waxaa la gudayaa oo la bixinayaa duyuunuhu deymihiisii uma dabeetana wasaayaahu wixii uu dardaarmay ayaa laga bixinayaa min thuluthi lbaaqi wixii soo hadhay saddex meelood meel uma dabeetana yuqsamu lbaaqi intii soo hadhay ayaa loo qaybinayaa bayna alwarathati dhexlayaasha ayaa loo qaybinayaa qultu qaala alimaamu nawowi wuxuu yidhi raximahu llah fain tacallaqa haddii uu ku tacalluqo bicayni tarikati wixii uu ka tegay cayntiisa ama laftiisa hadduu ku tacalluqa xaqun xaq wadalika mithaal kazakaati sida zakadii weebeeye waaljaani iyo addoonkii waxyeelada geystay waalmarhuuni iyo shaygii la rahan dhigay waalmabiici iyo shaygii la iibiyey idaa maata waa haddii uu dhinto almushtari kii iibsaday shaygaas muflisan xaal uu yahay mid caydh ah qudima kolkaa waa laga horumarinayaa xaqa asagay lasoo tilmaamay calaa mu'nati tajhiizihi kharashkii lagu diyaargarinayay maydka wallahu aclam mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa xuquuqdii ku tacalluqday tarikada alxuquuq almutacalliqati bitarikati qabla qismatiha xuquuqdii ku tacalluqday tarikada intaan la qaybinin ka xalay baan si faahfaahsan darsigeennii u dambeeyey kaga soo hadallay waxaan sheegnay inay xuquuqdaasi ay tahay shan shantaasina mualifku halkan wuu ku sheegay haddii aan soo koobno oon soo khulaasayno waxaa weeye xaqa koobaad waa deynta ku tacalluqda bicayni tarika tarikada caynteeda taasaa lagu horraysiinaya ugu horraysa waa diinta ku tacalluqda tarikada caynteeda sida maalan zakadii weeye sida shaygii uu rahan u dhigay oo kale ee marhuunka ahaa wey ee qofkii diinta ka soo qaatay uu rahan ugu dhigay xaqaas ayaa mudnaanta koobaad iska leh isagaa laga horraysiinaya xataa kharashkii meydka lagu diyaar garinayo xaqa labaadina waxaa weeye munatu tajhiizi اlmayit maydka kharashkii lagu diyaar garinayo waa aaskiisi waxaa inagu dhahno laga bilaabo maydhigii kafankii ilaa aaskii intaasoo dhan kharash ku baxaya ayaa soo raaca oo tarikadii laga bixinaya wuxuu maydku ka tegaya hanti ah xaqa saddexaad ee soo raaca waxaa weeye waa adduyuuru اlmutacalliqaةu bidimmatihi waa deymaha ku tacalluqa dimada maydka deymahani way ka duwan yihiin kuwii hore ee aan kow ka dhignay waayo ayagu waxay ku tacalluqaan dimada maydka sida lacagtii uu soo amaahday iyo wixii la midka ah wey waa deymihii raqabadiisa ku tacalluqa ee caynta maalkiisa aan ku tacalluqin tii horena waxay ahayd dayn ku tacalluqda shay cayn lafteed ku tacalluqda wey oo cayntaas waxaa u mudan qofkii markaa iska lahaa amaba loo rahandegay ama laga soo qaaday ayaa u mudan laakiin tani waxaa weeye waa dayntii dimadiis ku tacalluqday waana siday daymuhu badan yihiin daymuhu tani u badan yihiin marka taasi waxay ka dambaysaa muna tajhiiz اlmayit kharashka mayidka lagu diyaarinayo kaalinta saddexaad bay ku jirtaa xuquuqdaas dayntaasaa laga bixinaya xaqa afraad waxaa weeye alwasiya wixii uu dardaarmay hantidii uu dardaarmay yidhi ha liga sadaqeeyo ama ciddaa ha la siiyo ayaa ayadna la fulinaya dardaarankiisii oo waa laga bixinaya markii deymihiisii laga bixiya kadib waa xaqii afraad xaqa shanaad ee u dambeeya waxaa weeye aliri dhaxalki wey dhaxalki dhaxalkuna wuxuu imanayaa afartaa xaq een soo tilmaanay markii la dhammaystiro ee laga saafiyeelo tarikada wixii soo hadha ayaa dhaxlayaashii loo qaybinaya qof kasta nasiibkiisa shantaa xaq baa haddaba ku tacalluqa shantii oo mualif halkan wuu inoogu tilmaamaya wuxuu ku yidhi hadaba mualifku tarikada maydka waxaa lagu bilaabayaa bimu'nati tajhiizihi kharashkii lagu diyaargarinay taa ha u fahmin inay ugu horayso muna tajhiiz maxaa yeeley mualifku dib u ka tilmaami doonaa in daynta ku tacalluqda cayn tarika in laga horreysiinayo muna tajhiizi waa kan kule fain tacalaqa bicayni tarikati xaqun kaالzakaati wاljani ilى akhiri qudima calaa muna tajhiizi marka dib buu ka tilmaami doonaa haddaba muna tajhiizi اlmayit ayaa lagu bilaabayaa kharashkii ee waxa weeye lagu diyaar garaynaya mayidka bilmacruuf ayadoon israaf la samaynayn ayaa markaa qofka asagoo la tixgelinayo hodannimadiisi iyo caynimadiisa hadduu qof cayra yahayna kafan raqiisa loo soo iibin qof dhaqaalele haduu yahayna kafan u qalma ayaa loo soo iibin iyadoon lagu israafayn hantidii iyo xanuudkii iyo maydrhigii iyo xabaalqodkii iyo aaskii iyo wixii la midka ah kharashkaasa laga bixinaya dabeetana markii kharashkaa la bixiyo waxaa soo raaco mualifku yihi qiimihiisi waa daymihii ku tacalluqay dimadiisa raasamaalkiisaa laga bixinayaa daymahaas laba nooc way noqonayaan xaq ilaahay uu leeyahay ama dayn ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala sida zakadii iyo kafaaraadkii iyo nuduurtii iyo xaq uu iska leeyahay aadami waa duyuuntii dadku ay ku lahaayeen meydka dabeetana waxaa soo raaca waxa weeye wasaayaahu uma wasaaya wuxuu dardaarmay dardaarankiisii baa la fulinaya iyo wixii uu ku tabarucay fii maradi mowtihi ayaa la fulinayaa min ulu اbaaqi laakiin wasaayada mualifka wuxuu ku qayday ulu waxaa la eegayaa hantidan uu ka tegey markii laga saaro munati tajhiizkii iyo duyuuntii markii laga saaro wixii soo hadhaya saddex meelood meel uun laga bixinaya wasiyadii taa macnaheedu waxaa weeye haddii uu dardaarmo wax ka badan ulu inaan la fulinayn hantidu ka tegay saddex meelood meel wax ka badan hadduu dardaarmay uludkaa wixii ka badan lama fulinayo ee wixii ulud iyo wixii ka yar ayuunbaa laga bixinayaa oo dadkii u dardaarmay la siinayaa xalay waan ka soo hadalnay in taqdiimka ilaahay uu qadimay wasiyada uu deynta ka qadimay markii ilahay u yihi subxaana wa tacaala min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn ay tahay tartiib bاdikri laa tartiib fi lmartaba yani sheegitaanka unbaa lagu kala hormariye macnaheeda ma aha inay wasiyadu ka horaysa daynta wasiyadu kama horaysa daynta bilijmac culamadu isku waafaqsanyihin ee daynta ayaa mudnaanta iskale culamadu isku waafaqsanya arrinkaas laakiin maxaa wasiyada lagu hormariyey ayadda min bacdi wasiyati yuusi biha u dayn waxaa loo hormariyey saan soo tilmaanay maxaa yeelay wasiyadu maadaama ay tabaruc tahay inta badana dad nugul oo jilicsan la siinayo waxaa laga yaabaa dadkii inaysan ku dhiiran inay dalbadaan dadkan waratadana iska fudaydsadaan laakiin dayntu sidaa ma ahoo ninkii lahaabaa u taagan oo dalbanaya carabtuna waxay ku maamaadaan laa yadiicu xaqun wara'ahu aalib xaq ninkii lahaa u taagan yahay ma dayacmo marka daynta ninkii lahaabaa u taagan tabarucna ma ah laakiin wasiyadu sidaa ma aha waxa weeye waa tabaruc dad masaakiinaan inta badan waa lagu sadaqaystaa saa darteed waxay u badan tahay in la iska fudayso sida darteed bu ilahay ku xoojiyey taqdiimkii si ayna warasadu u fudaysanin intaa markii aan fahanay waxaa soo raaca waxaa weeye xoolihii oo loo qaybinayo warasadii uma yuqasamu lbaaqi bayna alwaraa intii soo hadhay baa warasadii dadkii dhexlayaasha ahaa loo qaybinayaa kullun bixasabi nasiib mid kasta intii uu ku lahaa ayaa laga siinaya mualifka haddaba istidraag buu ku sameeyey wuxuu yihi qultu hadalkii hore raafici baa iska lahaa nawawi baa istidraag ku sameeyey wuxuu yihi haddaba cayna tarika haddii uu ku tacalluqa xaq waa dayn ku tacalluqda tarikada caynteeda sida zakadii maxaa yeele zakadu cayna maal bay ku tacalluqdaa oo neefkana xaq ku tacalluqa laftriisa ninkan xoolu lahaa xoolihii zaka ku tacalluqday waa in zakadii laga hormariya horta marka hore laga bixiya jani aljani waxaa weya waa addoonkii waxyeelada geystay ee qof kala dilay maalan ee raqabadiisii uu ku tacalluqay qisaas ama maal in keenaya in loo qisaasti ama laga fuliyo amaba maalkii loo iibiyo raqabadiisi maal baa ku tacalluqay maalan waxay keentay in maalkii loo iibiyo isagaba marka waa loo iibinaya waaya walmarhuun marhuunkuna waxaa weeye waa xoolihii rahanta loo dhigay qofkii daynta laga soo qaatay xoolahaasna ninka murtahinka ah ayaa u mudanoo haddii dayntiisii aan la siinin wuxuu xaq u leeyahay inuu marhuumka intuu iibiyo ka goosto dayntiisii dabeetana hadday wax soo hadhaan uu ku wareejiyay waratadii kaasina waa marhuumkii wlmabiic idaa maata almushtari muflisan waa xoolihii qofkan mayidka ah uu soo iibsaday xooluu soo iibsaday shay wuxuu doonaba ha ahaado dabeetana shaygii lacagtiisa muuna bixinin asagoo shaygii lagu leeyahay lacagtiisii ayuu dhintay isagoo muflis oo cayd ah ama ha la xajriyo ha la sharo ama yaan la sharin waa isku mid laba jeeraba ninkaa ka iibiyey xoolahaas wuxuu xaq u leeyahay shaygii haduu nool yahay oo sidiisii u yahay inuu soo ceshado haddii u asagoo haystana oo weli gacantiisuna ka bixinna dee waxa weeye wuuba iska qaadanaya mar haddaan lacagtiisi la siin marka intaasba waa xaqii ku tacalluqay cayna tarika waxaa laga horreysanaya mualifku yidha qudima calaa mu'ni tajhiizi kharashkii meydka lagu diyaargareynayo ayaa laga horreysiinaya waa xaqan uu mualifku u dambaysiyey waa kan koobaad ee u horreeye wayaan lakiin maadaama raafici uusan tartiibkiisa u sheegin ayuu mualifku u dambaysiiye oo xagga dambe ayuu istiraag ku sameeyey marka kanaa u horeeya waa inuu tajhiiska kusoo xiga duyuuntii dimada ku tacalluqda kusoo xigta waxaa kusoo xigta wasiyadii kadibna irsigii shantii xaq ayaa loo tartiibinaya wuxuu yihi yubda lagu bilaabayaa wujuuban weeyaanoo waa waajib lagu bilaabo min tarikati lmayiti maydka wixii uu ka tegay ee hanti ah bimu'nati tajhiisihi kharashkii maydka lagu diyaargarinayay tajhiizii tajhiiz almeyt meydka diyaargarayntiisa kharashkiisi ayaa lagu bilaabaya oh, oo ko asagaa lagu bilaabaya uma dabeetana tuqdaa waxaa la gudayaa duyuunuhu deymihiisii lagu lahaa edimadiisa ku tacalluqay uma dabeetana wasaayaahu wixii uu meydku dardaarmay ayaa la fulinaya oo maxaa laga fulinayaa min ulu baaqi ulu baaqi ku tacalluqaa un jaaru majruurkaas wasaayada ay tunafadu wasaaya wasaayada waxa fulinaya min ulu baaqi wixii soo haray saddex meelood meel ayaa dardaarankii laga fulinayaa ee waxa weeye hadduu ka badan dardaarmay la fulin maayo sida noogu imaan doonta insha allahu tacaala fi kitaab alwasiya markuu kitaabku faraaidka dhammaado ayuu kitab alwasiya mualif halkaa ku faahfaahin doonaa uma dabeetana yuqsamu waa la qaybin doonaa albaaqi wixii soo haray bayna alwaratati dhexlayaasha dhexdooda qultu qaala nawiy wuxuu yihi raximah llah fain tacallaqa ku tacalluqo bicayni tarikati tarikada caynteeda xaqun xaq hadduu ku tacalluqo wadalika mihaal ka zakaati sida sakadii weebaye waljaani iyo addoonkii waxyeelada gaystay ee raqabadiisa maalka ku tacalluqay iyo walmarhuuni shaygii uu rahan loo dhigay ee qofkan meydka uu rahan u dhigay qof kale walmabiici iyo shaygii la iibiyey laga iibiyey meydka intuusan dhimanin ka hor waase goorma idaa maata waa hadii uu dhintay almushtari qofkii shaygaa soo iibsaday muflisan asagoo caydh ah oo macnaha amankiisii lagu leeyahay saasaa laga wadaa muflis waxa loga jeedaa asagoo amankii shaygaas lagu leeyahay ayuu dhintay oon weli bixinin qudima waa laga horraysiinayaa xaqa asaga ah calaa muunati kharashkii lagu diyaargaraynaya ayaa laga horraysiinayaa wa asbaabu lirhi dhaxalkaas sababyaalkiisu ama sababihiisu arbacatun afar weeye qaraabatun qaraabo wa nikaaxun iyo guur wa walaa-un iyo xigaal xigaalaysi addoon la xigaalaysto oo fa yaridu uu dhaxlayaa almuctiqu kii wax xoreeyey alcatiiqa kii uu xoreeyey buu dhaxlayaa walaa cagsa taa lidkeedna waxa weeye ma soconayso oo waxaweye kii la xoreeyey kii xoreeyey dhexli maayo waraabicu kan afraadna waxaa weeye ee isku dhexlaya ka mid ah alislaamu islaamnimo weeye oo fa tusrafu waa loo dhiibayaa ama waa lagu leexinayaa altarikatu hantidii uu ka tegay meydku libayt ilmaali baankii islaamka irhan dhaxal xaal uu yahay muslimiinta uu dhaxal u yahay waase goorma idaa lam yakun hadduusan jirin waaritun qof ku dhaxlaya bilasbaabi اhalaaثati sababihii saddexda ayna soo dhaafay halkan wuxuu guda galay asbaabihii irhiga ama asbaabtii dhaxalka xalay baan si u faahfaahinay halkana maadaama mualif ku xusay waxa weeye waan soo celinaynaa sheegitaankeeda haddaba afar buu mualif ka dhigay asbaabtii dhaxalka afartaa waxaan ahayn oo laisku dhaxlo ma jiro sababka koobaad waxa weeye qaraabatu waa qaraabo bimacnaa waxa weeye raximkii labada qof kan meydka ah iyo kan dhexlaya ka dhexeeya wey waayahay ama markaa ha ku dhaxlo farad ama tacsiib midku doona ha ku dhaxlo sida insha allahu tacala inoo imaan doonta faahfaahinteedu sababka labaadna waxa weeye nikaax guur wey oo labadii isqabay ee zawjaynka ahaa ayaa isku dhexlaya xataa haddii uusan aqalgal dhex marin bimacnaa ninku hadduusan gabadha xataa la aqalgelin oo ay dhimato isagoon la aqalgelin wuu dhexlaya isagoo hadduu dhintana way dhexlaysa lakiin waxaa shardi ah nikaaxu yahay nikaax saxiixa kaasina waa sababkii labaad sababka saddexaad waxa weeye walaa-un waa ka dhexeeya sayidka addoonka xoreeyey iyo addoonka ad xoreeyey calaaqada ka dhexaysa iyo xidhiir ka dhexeeya ayaa waxa lahaa walaa xigaalaa ka dhexaysa waa xigaala isu yihiin nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam alwalaau ka luxmati nasab walaagu bimacnaa xidhiir ka dhexeeya sayidka wax xoreeyey iyo addoonkaa uu xoreeyey waxa weeye luxma waa yacni calaaqo weeye sida calaaqada nasabkao kale ah macnaha sida dadka ahlu nasabka isku dhexlayaan ayay iyaguna isku dhexlayaan wey mualifka haddaba taa usuu faahfaahiye wuxuu uhi fayariu lmuctiqu alcatiiq kii wax xoreeyey wuxuu dhexlayaa kii uu xoreeyey catiiq waa kii la xoreeyey walaa cas taa lidkeedna ma soconayso oo macnaheeda waxaa weeye catiiqi kii la xoreeyey ma dhexlayo kii xoreeyey catiiqa waa addoonkii la xoreeyey isagoo sayidkiisa haddii uu dhinto sayidkii xoreeyey ma dhaxlay laakiin sayidkii xoreeyey ayaa dhaxli doonaa addoonkaa markii uu dhinto haddii uusan jirin wax casaba ah iyo dad qaraabo oo dhaxlaya addoonka haddaysan jirin marka waxaa u mudnaanaya sayidkii xoreeyey siday noo imaan doonta insha allahu tacaala waayahay kaasina waa sababkii saddexaad sababka afraad waxaa wey alislaam islaamnimo wey jihat alislaam halka looga jeedaa jihada islaamku waa la isku dhaxlaa oo jihadaasa wax dhaxlaysa maaha muslimiintu inay qofkan dhaxlayaan ee jihadii islaamka ayaa lagu dhaxlayaa oo isagaa mualifkii noo faahfaahinaya haddii qof uu dhinto isla markaana wax qaraabaa oo dhaxlaysa uusan ka tegin ahlu fard iyo ahlu tacsiib toona hantidiisa waxaa lagu wareejinaya baytamaalkii muslimiinta waa baankii islaamka ayaa lagu wareejinaya waa hadduusan jirin mid ku dhaxlaya sababihii saddexdaa ayna soo dhaafay ee ahaa qaraabo iyo nikaax iyo walaa saddexdaa midna hadduusan maydkii cid ku dhexlaysa usan jirin waxa weeye baytulmaalkii muslimiinta ayaa hantidii uu ka tegay lagu wareejinaya taana waxaa daliilo ah xadiidka nebigu yuhi sala allahu calayhi wasalam ana waarithu man laa waaritha lah acqilu canhu wa arihu aniga ayaa dhexlaya qofkii aan cid dhexlaysa aysan jirin magta anaa ka bixinaya anigaana dhexlayuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadidka abu daawuud ayaa wariyey haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam naftiisa wax ooma dhaxlo ee hantida uu nabigu tilmaamay waxa uu ku bixin jiray uun masaalixda muslimiinta maxaa muslimiinta ayaa magta ka bixinaya qofkaas sida casabado ay magta uga bixiso waxa weeye qofka tolka ka tirsan marka taa macnaheedu waxaa weeye hantidaas baytulmaalka muslimiinta ayaa la dhigaya inta waxaa noogu idlaatay asbaab alr asbaabtii dhaxalka oo afar ah wuxuu ihi mualifku wa asbaabu liri asbaabta dhaxalku arbacatun afar weeye qaraabatun qaraabo weeye wanikaaxu iyo guurkii weeye wawalaa-un iyo xigaalaysigii weeye fayari wuu dhaxlaya almuctiqu kii addoon xoreeyey ama addoon alcatiiqa kii uu xoreeyey buu dhexlayaa walaa cagsa taa cagsigeedna ma jirayso catiiqu ma dhexlayo muctiqi kii xoreeyey ma dhexlayo wاraabicu sababka afraadi waxa wey alislaam islaamnimo weeye fatusrafu waa lagu bixinayaa fatusrafu waa la siinaya oo waa lagu wareejinayaa atarikatu hantidii meydka uu ka tegay libayt اlmaali baytmaalkii muslimiinta waa baankii islaamka weeye ee muslimiinta masaalixdooda lagu bixinay irhan dhaxal xaal uu yahay maalkaasi ama tarikadaasi waase goorma idaa lam yakun waa hadduusan jirin waarithun qof ku dhaxlaya maydkii bilasbaabi alaaati asbaabihii saddexda ahaa ee ayna soo maray wlmujmacu kuwa laysku waafaqsan yahay calaa irihim dhaxalkooda oo min arijaali raggi ka mid ah casharatun toban weeye alibnu wabnuhu inanka inankiisii weeye wain safala hadduu doono haba hooseeye walabu aabbihii weeye wa abuuhu aabbaha aabbihii weeye waa awowgiye wain calaa hadduu doono haba sarreeye walahu walaalkii maydka weeye wabnuhu ibnu lahi maydka walaalkii inankiisa weeye ilaa min alummi ay ilaa bna alakhi min alum maydka walaalkiis xag hooye ay ka walaala yihiin inankiisa mooyaane oo kaasi waxa weeye kuma jiro dadkii dhexlayay maydka ee dhawl arxaam ayuu kamid mid yahay sida noo imaan doonto walcamu adeerkii weeye ilaa lilummi adeerkii waxa weeye maydka aabbihii ay xag hooyo ka walaalo ahaayeen mooyaane manaa xag aabbo ka walaalo ma aha ee xag hooyo ayuun bay maydka aabbihii ka walaalo kaas waa camli um kaasi asagu dhaxal kuma jiro wakadaa waxaa la ah ibnuhu ay ibnu lcammi liabawayni waliab maydka in adeerkii labadooda aabba ay walaalaha yihiin ama ka ay isku aabbaha yihiin wazawju zawjkii weeye waa ninkii gabadha qabay gabadhaa dhimatay waalmuctiqu iyo kii xoreeyey addoonka tobankaas waa ragga laisku waafaqsan yahay dhaxalkooda mualifku halkan wuxuu ku tilmaamayaa inta dhaxalkooda laisku waafaqsan yahay xagga ragga dabeetana wuxuu ku xogsiin doonaa inta laisku waafaqsan yahay dhaxalkooda xagga dumarka wuxuu ku yidhi inta dhaxalkooda laisku waafaqsan yahay ragga ka mida waa toban biariiqati اlاkhtisaar weeyaan markii lasoo koobo ayay toban noqonayaan bidariiqati lbasti markii la faahfaahiyana shan iyo toban bay noqonayaan haddaba markii lasoo koobo waxa weeye si yaroo kooban u dhigi karaa oo sida mualifku udhigi ka yar duwan horta warasadu si guud waxa weeye usuul iyo furuuc iyo xawaashi usuul waa wixii aad ku abtirsanaysa meydku wuxuu ku abtirsanaya wey ee ka sarreeya asaga furuucna waa wixii asaga ku abtirsanaya wixii asagu dhalay ka tafiro xawaashina waa kuwa labadaa mid aan ahayn sida walaaladii wixii lamidka haddaba waxaan dhihi karaa tobankan uu mualif halkan noogu tilmaamay labo waa xagga usuusha labana waa xagga furuucda afarna waa xagga xawaashida halka waa sideed iyo laba intaa ka baxsan haddii aan taa sii faahfaahinna waxa weeye labada usuusha waxa weeye waa aabbaha maydka iyo aabbaha wixii dhalay awowgii aabbihii iyo awowgii wayaan awowga intuu doono waa in calaa intuu doona baa sarreey awowga labaad awowga saddexaad intuu doona baa sarreey labadaas waa xagga usuusha alab waljad aabbihii iyo awowgii xagga furuucdana labaa ka imaanaysa oo waxaa weeye alib inankii uu maydku dhalay wabnuhu iyo inankaa inankiisa wain safal hadduu doono hoosba u dhaadhaco inankaa inankiisa inankiisa inankiisa labadaana waa xagga furuucda afarna waa xagga xawaashida oo waxaa weeye alakh walaalkii maydka iyo inankiisa iyo adeerkii maydka adeerkii iyo inankiisa walaalkana godi baan u tirinaynaa inankiisa walaalka inankiisana goori baan u tiraynaa adeerkana goori baan u tiraynaa inanka uu adeerku dhalayna in adeerkiina goori baan u tirayna lacam waa in adeerkii maydka halkaana waa afar afartii hore ku darso waa sideed waxaad ku dartaa zawjkii iyo muctiqii kii wax addoonka xoreeyay waa tobankaas waa cala ariiqat alikhtisaar markii aan soo ururino wey markaan faahfaahinaa haddaba see bay noqonaysaa abka iyo jadku ayagu faahfaahin ma galaan alab wاljad waay ayay sidooda u tirinaysaa alib wabnu lib alab wاljad wain cala wاlibn wabnu libn wain safad afarta ayagu waa sidoodiiba ahaanaysa bedelayaan maxaa isbedelayaa aha iyo camka iyo ibn اlakha iyo ibn اlcamka akhi waxaa ka soo baxaya alakhu shaqiiq waa shan waa kay maydka walaalaha ay yihiin xag hooye xag aaba walaalkiisa xag aabiya ag hooye wey alakhu shaqiiq waa han alakh liab waa walaalkii maydka xag aabbayka waa lala ahaayeen alakh lium waa walaalkii maydka xag hooyeyka waa lala ahaayeen waa sideed ibn اlakh ashaqi waa kay maydka xag hooya xag aabaka waa lalahay inanku dhalay ibn اlakh liab waa maydka walaalkii xag aabbo inanku dhalay waa sagaal alcam adeerkii camkii waa iska kala baxaya cam shaqiiq waa toban waa kii isku aaba yaani maydka aabihii kay walaala yihiin xag aabihii xag hooyaba waa cam shaqiiq waa toban cam liab waa ko iyo toban ibn اlcam ashaqiiq waa labiyo toban ibn اlcam lab waa saddex iyo toban wazawj waa afar iyo toban walmuctiq waa shan iyo toban taana waa dariiqadii bastiga haddaba dariiqada bastiga waxaad ku fahmi kartaa un waxa kala baxaya ee faahfaahinta soo gelaysa waa akhi akhi maa lakala qaadaya oo akh shaqiiq iyo akh liab iyo akh lium iyo ibn akh ashaqiiq iyo ibn akh liab ibn akh lium kuma jira isagu waa kan mualif ka reeba ku yidhi wabnuhu ilaa min alum ibn akhi marka laga reebo kii u dhalay kaymaydka walala ka hayeen xag hooyo ku dhalay ka asoo kuma jiro ka hadaba kuma jiro asoo laakiin aabihi wuu ku jiraa alakli um wuu ku jira laakiin inan ku dhalay kuma jiro waxaa kaloo kala baxaya camki oo laba u kala baxaya cam shaqiiq iyo camli ab ibna camki oo laba u kala baxaya ibna cam shaqiiq ibna camli ab saasay shan iyo toban ku noqonayaan markii aad ikhtisaarinaysana dariiqada ikhtisaarkana waxa weeye faahfaahinta lamaba gelayo akh hal min baa laga soo qaadaya ibn اah miduma laga soo qaadaya am miduma laga soo qaadaya ibn am miduma laga soo qaadaya waay wuxuu ihi wاlmujmacu kuwa laisku waafaqsan yahay calaa irihim halkooda min arijaali ragga xaggooda asharatun casharatun toban weeye albnu inankii maydka weeye had iyo jeer qaacidada baabka waxaa weeye baabka dhexalka wax kast qof kastaoo meesha lagu sheegay oo duu nasab ah maydka u nisbeen alibn maydka inankiisii wey wabnuhu inanku dhalay inanku sii dhalay weeye wain safar haba hooseeye walabu aabbihii maydka weeye wa abuuhu aabbaha maydka aabbihii weeye wain calaa haba sareeye macnaha awowgiisa ama awowgiisa labaad ama awowgiisa saddexaad walahu maydka walaalkii weeye ama ha ahaado akh shaqiiqa ama akhli ab ama akhli um wabnu اlakh weeye meydka walaalkii ina ku dhalay ama ahaado ibn اlakh shaqiiq ama ibn اlakh liab ha ahaado ilaa min alum wuxuu ka wadaa ibn اlakh lium kuma jiro isagu ibn اlakh lium kuma jiro wlcamu adeerkii weeye camkii waxaa soo gelaya marka cam shaqiiq ah iyo cam liab ilaa lilummi bimacnaa wuxuu ka uga jeedaa camkii hooyo ay aabihii ka walaalaha ahaayeen ma soo gelayaan sawdha halkii wakada ibnuhu camka inankiisana waa la mid asna wazawj iyo zawjkii walmuctiqu iyo kii wax wa min annisaa'i dumarka xaggooda sabcun walmujmacu kuwa laisku waafaqsan yahay calaa irihina dhaxalkooda oo min annisaa'i dumarka xaggooda ka ahaaday sabcun toddoba wey albintu inantii maydka wey wa bint lbni inankii mayd wa bint libni inanka inantiisii weeye wain safala haba hooseeya inankaasi walummu hooyadii weeye waljadatu ayadii weeye walukhtu walaashii weeye wazawjatu xaaskii weeye waay wlmuctiqatu iyo tii wax horaysay tii addoon horaysay halkan mualif wuxuu ku tilmaamay dumarkii la isku waafaqsanaa dhaxalkooda waa toddobuud waa calaa ariiqat اlاkhtisaar markii aan soo gaabino ayay toddoba noqonayaan waa inantii maydkuu dhalay iyo waxa weeye bintulib inankii maydka inantiisii weeye waa in safar haba hooseeyo ibnigaas oo waxa weeye bintu ibn ibn ibn hadday doonto ha noqoto waayahay wlum maydka hooyadii weeye wljaddatu ayaydii weeye wlukhtu walaashii maydka weeye wazawjatu iyo xaaskii weeye wlmuctiqatu haddaba toddobadaas waxa weeye waa calaa ariiqati likhtisaar markii aan bastino waxaan u kala saari karaa saddex xagga usuusha ah labo xagga furuucda ah iyo saddex xagga xawaashida ah iyo zawjadii iyo muctiqadii saddexda xagga usuusha ah waa hooyadii iyo ayeydii xag iyo ayeydii xag hooyo labada xagga furuucda ahna waa inantii uu dhalay iyo inankiisa inanta uu dhalay hadduu doono inankaasi haba hooseeyo inantaasi ha ahaato bintu ibni ibni ibn saddexda xagga xawaashidaana waxaa weeye waa walaashii labada dhinac bay walaalaha ka ahaayeen iyo walaashii xag aabay ka walaalaha ahaayeen iyo walaashii xag hooyo ay ka walaalaha ahaayeen iyo zawjadii xaaskiisii iyo muctiqadii addoonta xoraysay waa wuxuu yidhi falow ijtamaca haddaba hadday kulmaan kullu rijaali raggii oo idil warita waxaa dhaxlaya alabu aabbihii iyo walibnu inankii iyo wazawju iyo zawjkii faqad oo keliya waa yahay kullu nisaa'i dumarkii oo idil baa kulmay falbintu inantii ayaa dhaxlaysa wa bintu libni iyo inankii meydka inanta uu dhalay waalummu iyo hooyadiis walukhtu lilabawayni iyo walaashii xag hooye xag aabba ay ka walaalaha ahaayeen wazawjatu iyo xaaskii meydka ayaa dhaxlaya aw amase aladiina yumkinu ijtimaacuhum ijtamaca halka usoo qadar waxaa kulmay aladiina kuwii yumkin ay suuragal ahayd ijtimaacuhum inay kulmaan oo min asinfayni labadii nooc ah labada sif waxaa uga jeedaa raggii iyo dumarkii ah ayaa kulmay marka waxaa dhexlaya faladii yarita kuwa dhexlaya waxaa weeye alabawaani labadii aabbo wuxuu uga jeedaa hooyadii iyo aabbihii waalibnu iyo inankii waalbintu iyo inantii wa axadu zawjayni iyo labadii zawj waa zawjkii iyo mid ahaan ayaa dhexlaya waa yahay mualifka halkan wuxuu noogu tilmaamayaa markuu inoo soo sheegay ragga inta dhexlaysa iyo dumarka inta wax dhexlaya ayuu halkan noogu noogu tilmaamay haddii raggii aan soo sheegnay ee waxaa weeye tobanka ahaa calaa ariiqat اlikhtisaar ama han iyo tobanka calaa ariiqati lbas hadday kulmaan waxaa dhaxlayaa uun saddex saddex umaa dhaxlaysa inta kale waa la xajbinaya xajbigana insha allahu taala baab gooni ah ayuu noogu imaan doonaa saddexda waxa dhexlaya maxay yihiin waa aabbihii inankii iyo zawjkii aabbihii iyo inankii iyo zawjkii aabbihii iyo inanka ayaa inta kale xajbinaya wuxuu aabbu xajbiyey iyo wuxuu inanku xajbiyey wixii labadu waa xajbiyaan waayahay hadday dumarkoo idil kulmaanna kullu nisaa dumarkoo idil baa kulma dumarka aan soo tilmaamayn oo khali ah ayaa kulmay oon rag ku dhex jirin marka waxaa dhexlaya shan inta kalena waa la xajbinayaa xajbi xirmaan waa bintadii inantii maydka u dhalay iyo bintulibn inankii maydka inanta u dhalay iyo hooyadii iyo walaashii xag aabbiya xag hooyay ka walaalahayaan alukhtu shaqiiqa iyo zawjadii shantaasaa dhexlaya hadday labada sinfiba ay kulmaanna intii kulmi karta mualif wuxuu ka cabiraya yumkinu ijtimaacahum ilaan qaar aan kulmi karin baa jira zawjaynka oo kale ma kulmi karaan laa yumkin zawjka iyo zawjadiisa inay dhaxal ku kulmaan suuragal maaha mid waa inuu dhintaa markuu zawjadu dhexlayso waa inuu zawjku dhintaa zawjku markuu dhexlaya wa inay zawjadiisa dhimataa saa darteed mualif ka cabiraya aw aladiina yumkinu ijtimaacahum min asinfayn macnaha rag iyo dumarkii wixii kulmi karaa hadday kulmaan marka waxaa dhexlaya aabbihii iyo hooyadii waa inta aan la ajbin karin inta mualif ku sheegay halkan waa inta marnaba aan dhacaynin an la ajbinayn waa hooyadii iyo aabbihii iyo inankii iyo inantii maydka iyo labadii zawj mid ahaan shantaas wey labadii zawj mid ahaan ama zawjkii ama zawjadii marka halkan waxaa ka soo baxday ilaa afar mas'alo oo aan ka shaqayn doono insha allahu tacaala masalada koowaad waxaa weeye haddii rag oo dhan ay kulmaan mualifku wuxuu yihi waxaa dhaxlaya aabbaha iyo inanka iyo zawjka saddexdaas ayaa dhexlaya 早稲玉waayahay zawjku wuxuu qaadanayaa maadaama farac waaria uu jiro arubuc aabbuhu maadaama farac waaria uu jiro muxuu qaadanayaa asudus inankuna waa casabo intaa way caddaa filaya mas'aladan maadaama rubuc iyo sudus ay ku jiraan waxa u yar ee ka dhismaysa waxaa weeye labiyo toban rubuca zawjka rubuc buu leeyahan idhi rubuca labiyo toban muxuu noqonayaa saddex suduska labiyo toban muxuu noqonayaa labo saddex iyo labo isku dar shan labiyo tobankii maxaa inooga soo hadhay toddobo toddobadaas inaan ku qaadanayaa masaladaas waa taas masalada labaad noo soo yeedhi bint bint iyo bint ibn iyo um iyo ukt shaqiiqa maya zawjada kor baan marinaynaa maxaa waa yahay iyo waa yahay zawjadu maadaama farac waaria uu jiro waxay qaadanaysaa humun bintaduna waxay leedahay nis bint اlibn waxay qaadanaysaa sudus takmilata takmilata thuluthain waayahay um waxay qaadanaysaa maadaama farc waarid uu jiro sudus ukhtu shaqiiq maxay noqonaysaa casabo waayah intaas markaan ogaano meesha thumun baa yaalla sudusna wuu yaallaa thumun iyo sudus makhrajka ugu yaray ka bixi karaan waa maxa iyo nisba waxa weeye afar iyo labaatan arbaca wa cishriin hubunka arbaca waa maxay sideed meelood meel sideed meelood meel waa maxay waa halaaa waa saddex humunka afar waa saddex niskeeduna waa labiyo suduskuna waa afar suduskuna waa afar ilan lix afar lagu dhuftay waa afar iyo suduska kanna waa u la mid hooyadana waa sudus ayadna afar maxaa soo hadhay markaan isku dardaro afar lagu daray afar sideed lagu daray labiyo toban labaatan lagu daray saddex saddex iyo labaatan midh maa soo hadhay soo maaha midhkaana ukhtadaa qaadanaysa alukhtu shaqiiqa tacsiiban bay u qaadanaysaa qaacida waxaa jirta dhahaysa alakhawaat maca albanaat casabaat tanna waxaa lahaa casaba hee maca alkhayr way noo imaan doontaa insha allah waayahay ab iyo um haye ab um iyo iyo maxaa ka dambeeya iyo iyo horta zawjkaan horraysiinaynaa zawj ibn iyo bint waxaan ibn iyo binti u dambaysiiyey maxaa yale waa casabo casabana had iyo jeer xagga dambaa la mariyaa waa yahay abku maadaama farac waarث u jira muxuu qaadanayaa sudus waa yahay umna farac waarثaa jira geedna sudus zawjku maadaama farac waarث u jiro rubuc kuwanna labadoodan wada socdana labadoo waa casabo labadoba waa casabo waa yahay haddaba maslada maxaa ka dhismaysa maadaama rubciyo sudus waxa ugu yara ka dhismaysa waa maxay labiyo toban min itnaa cashar waaya suduska labiiyo toban waa maxay waa labo suduska labiiyo toban waa labo rubucuna waa saddex maxaa noo soo hadhay labo labo saddex waxa weeye waa toddoba soo maaha shan baa soo hadhay shantii dhex dhig bintadii iyo ibnigii inkisaar baa dhacay waayo ru'uustooda waa maxay horta dad baa inkisaar ka fahmayn wax yaraan faahfahin una imaan doonta insha allahu tacaala oma qaybsanto macnaha hadda shan haddaan uqaybino jajab baa gelaya labiya badh qaacidada dhaxalka waxay tahay jajab lama ogolo labiya badh u kala qaati labiya badh lama aqbalayo waa in cadad saxiixa oo dhamaystiran waa inay uqaybsadaan afar iyo afar labiyo labo saddex iyo saddex shan iyo shan lix iyo lix laakiin ma soconaysa labiya badh iyo labiya badh waxaas ma soconayso waaya haddaba shantii uma qaybsamayso jajab baa gelaya cadadu ru'uuskooda waa maxay had iyo jeer lidakari mila xadi lunhayeyn maadaama qaacidadu ahayd had iyo jeer labku wuxuu qaadanayaa dhadigu labanlaabkeed soo mahayn ayaa waxaan ka dhigaynaa asaga laba madax ayadana hal madax saddex madax bay noqonayaan saddexdoodii madax halkaa inoo dhig saddex madax saddexda waxaad ku dhufata asl masala soo labi labiy saddex labiya toban ku dhufo waa lix iyo iyo soddon waayah lix iyo soddonka hadaba ku qaybi saddexdii mid kasta ugu dhufo saddex laba ugu dhufo waa lix saddex laba ku dhufo waa lix saddex saddex ku dhufo waa sagaal saddex shan ku dhufo waa shan iyo toban haddaba lilibni toban buu qaadanayaa lilbinti hamsa taana waa saas suurada kale tan cagsigeed weeyaan oo meesha uu dhintay zawjaday dhimatay ee zawjku u dhexlayay cagsi baan ka dhiganaya zawjadii ayaan dhaxalka siinayna waa isla tanun halkan waan ku qoranaynaa yadna oo waxaan leenahay ab um zawja ibn waaya abku sidoo kale waa sidii ti oo kale un waa sudus kanna waa sudus zawjadana waxaa weeye waa thumun maadaama farc waalidka u jiro waayahay ibn labadana waa casabo maxaan ku salaynaa masalada maadaama sudus iyo thumun ku jiro afar iyo labaatan waayo suduska afar iyo labaatan waa maxay suduska afar iyo labaatan waa afar kanna waa afar kanna waa saddex waxaa soo hadhay afar iyo afar iyo saddex isku dar koob iyo toban koob iyo toban afar labatan ka jar saddex iyo toban dheh saddexiy toban mau qaybsamaysaa ibniga iyo binti kasri baa dhacay soo maha jajab madaxyadu waa maxay waa saddex saddex ku dhuf afar iyo labaatan oo raggii xisaabta yaqaana waa afar labaatan iyo afar labaatan iyo afar labaatano labaatan iyo labaatan iyo labaatan afar iyo afar iyo afar labaatan labaatan labaatan waa lixdan afar iyo afar iyo afar waa labayo toban ku darso waa labayo toddobaatan wax kastana hadda waxaan baan calculator aan ku xisaabin maskaxdayna waan tajbiidin waaya labayo toddobaatan oo u dhufa marka isla cadadkii uun aan ku dhufanay ee saddexdaa mid kasta u dhufo saddex afar ku dhufo waa laba iyo toban saddex afar ku dhufo waa laba iyo toban saddex saddex ku dhufo waa sagaal saddex ku dhufo saddex iyo toban waa sagaal iyo soddon dee saddex sad haddii lagu dhufto saddex waa sagaal saddex haddii lagu dhufto waa saddex waa ragga xisaabta yaqaan sagaal iyo soddon soo ma marka ibnigii muxuu qaadanaya lilibni u kala qaybida lidakari mitla xadil untayayn saddex isleeg horta u qaybi waa saddex meelood oo min saddex iyo toban ah lilbinti waxay qaadanaysaa saad u fahanto lilbinti saddex iyo toban asna u labanlaaban lix iyo labaatan isku dardarsaad u hubisa inuu waxaan sax yahay labayo toban labayo toban isku dar afar labaatan ku darsa